alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala musanifu raximah llah baabu maa shaygii buu baab yahay min alaayaati walaxaadiid oo aayaad iyo axaadiid ba lahaa jaa-a ku soo arooray fi karati alxalif ee fi nahyi diidmada laysu diiday fi karati alxalif dhaarta faraha badan in dhaarta la badsado maqsuudkiiyo ujeedada baabku waa bayaan ana karat alxalif biاllah bayaan ana kahrat alxalifi billah min gayri xaajati waa in la caddeeyo in dhaarashada magaca ilaahay lagu dhaarinayo la badiyo iyadoo xaajiyo baahi keenta aanay jirin munaafin litacdiim illahi u yahay mid eh, meesha ka saaraya kula aw kamaalan yani si dhamaystiran ama kamaalkii iyo dhamaystirankii weyneynta ilahay meesha ka saaraya munaafi litacdiim illah almuqawi litawxiid weyneynta ilahay tawxiidka quweysa wadiricatu ila shirki inuu yahay kul ma yunaafi tacdiim allahi waa maxay dariicatu ila shirk wax kasta oo weyneynta ilaahay meesha ka saaraya ama nuqsaaminayaa wuxuu wado u yahay shirkiga waayo lima fiihi min alistikfaafi bismi illah qofka magaca ilaahay ku dhaaranaya iyada oo dhaartaa baahi keenta aanay jirin waa qof magacii ilaahay yaraysta weeye dee yaraysigaasina tacdiimkii weyneyntii waajibka ahayd ayuu meesha ka saaraya ama nuqsaaminaya alxalifna halkan waxaa looga jeedaa alxalif lmacquud dhaarta marka alyamiin lmuncaida dhaarta guntanta ee axkaame ay ka ratibanta ayaa looga jeeda loogama jeedo waxaa loo yaqaano lagu lyamiin wallahi waa waad cunaysaa wallahi waad cabaysaa wallahi waad iraacaysaa wala lagu lyamiin baa taa lahaa taa loogama jeedo waxaa looga jeeda alyamiin mncaida sheekh alfawzan kitaabkiisa mulaaska wuxuu ui kitabkaas waa kitaab aada u fiican gaar ahaan ardayga mubtadiga ah aad buu ugu wanaagsan yahay almulakhas fi sharci kitaab الtawxiid waayo qaab muqarar buu u sameysan yahay kitaabkaasi masaaisha sidan uma faahfaahinayo laakin munaasabada iyo maqsuudka iyo wajudilaalaha iyo macaani اkalimaat iyo fawaaidda iyo intaabuu sheegaya marka kitaabkaasi aad buu idinku fiican yahay wuxuu yihi munaasabaة hada اbaab likitaab التwxiid ana min kamaali التwxiid اxtiraamu smi الlah wacadamu imtihaani bikahraة اxalif towxiidku waxyaaba uu ku dhamaystirmo waxaa kamid ilahay magaciisa in la ixtiraamo magaca ilaahay aanu lagu yaraysan in in badan lagu dhaarto لأna dalika yadul calى الاstikfaafi bihi wacadam الtacdiimi lahu in magaca ilaahay ujeeda la-aan iyo baahi la-aan lagu dhaarto weliba dhaartaa la farabadiyaa waxay tusinaysaa in la yareysanayo oo aan la weyneyneyn weyneyntii waajibkaahay sheekh saalix al sheekhna wuxuu yihi fi tamhiid faman akada wacaqada lyamiina biاllahi jala wacala akar min dalik fainuu laa yakunu mucadima lilah jala jalaaluh qofka dhaarta farabadiya alyamiin lmunacaqida iyadoo xaajo keenta aanay jirin laa yakuunu mucadima lilah qofka ilaahay weyneeya ilahay u ka habeedeysta inuu magaca ilaahay saablaan ugu dhaartaana waa ku culusta id illaahu subxaanahu wa tacaala yajibu an yusaana smuhu waxaa waajiba ilahay magaciisa in la ilaaliyo wayusaana alxalifu bihi walyamiinu bihi ila cinda alxaajati ilayha ama kahraةu dalika miyaabuhi in arrinkaa la farabadiyo kahraةu maji calى lisaan fahuwa laysa min sifati ahli الصalaax dadka wanaagsan sifadooda ka mid maha walihada amara allahu bxifd اlyamiin faqala اxfaduu aymaanakum wa hada اlamru lilwujuub liannahu wasiilaة litaxqiiqi tacdiim ilah ilahay weyneyntiisu waxay ku jirtaa inaan magaca ilaahay sabab la-aan aan dhaaran marka mar haddii weyneynta ilaahay sida ay ku jirto waxa weyneynta ilaahay wado u oo in layska daayo in dhaarta la ilaaliyo iyaduna waa waajib wataxqiiqu ayib lianna wasiilat litaxqiiqi tacdiim illah wataxqiiqu likamaali tawxiid dhaarta oo la farabadiyo waxay daliil u tahay kamaalu tacdiim alwaajib lilah weyneynta ilaahay ee waajibka ahayd kamaalkeedii iyo dhamaystirankeedii inaanu qalbiga ku jirin weyneynta ilaahay ee keensanaysay lihaybat اlxalifi biاllah inuu qofku ka habeedeystay inuu ilaahay ku dhaarto tacdiim llahina waa min tawxiidihi ilahay in la weyniya waa mid tawxiidkiisa kamid a ah. karat اlxalifna waa madinat lwuquuc fi اlxinf dhinac kale hadii laga eego haddii qofka dhaartiisa dhaar guntantay ah ay fara arrintaasi waa meel loo fili karo inuu dhaartaa oofin waayo alxintu fi lyamiinna waa macsiya walow fii bacdi suwari wlmacsiyatuna waa munaafiyatu likamaali towxiid sheekh cabdiraxmaan bin xasanna wuu sheegay baabkani inuu kamid yahay abwaabtii ka warramaysay in tacdiim ullahi uu yahay acdamu muqawil towxiid waxa towxiidka xoojiya waxa ugu weyn alkhalalu fi tacdiim illahina inuu yahay acdamu dariicati lilshirk khalalka qofka ka gala oo in tacdiimka ilahay qalbigiisa uu ka baxo ama uu ku yaraabo inuu yahay dariicadii wadada ugu weyne shirkiga loo maro fatxulmajiidka wuxuu ku yihi fayalzamu min kahrati اlxalifi kahrat اlxinf qofka hadday dhaartiisu badato dhaar way badanaysa wuxuu ku dhaartay inuu khilaafo maca maa yadulu calayhi min alistikfaaf iyadoo taa ay la socoto in dhaarashada badani ay tusinaysa yaraysi ciddan uu ku dhaaranayo allah uu yaraysanayo wa cadami tacdiimi lilah iyo ilahay inaanu weyneynahayn wagayri dalika mima yunaafi kamaal tawxiid اlwaajib aw cadamahu xukmu karat اlxalifi bilah in ilahay in badan lagu dhaarto xukumkeedu waa maxay maana karat اlxalif laha xaalataan laba xaaladood bay arrintaasi leedahay xaaladda koo an takuuna karat اlxaalif in dhaarta badan xaaja ay keentay iyo baahi wamaslaxatu dacat ilaa dalik oo dee tusaale ahaan qofkii waxbaa loo sheegtay bayinaa la keeni waayey noo dhaara baa la yihi dee inuu dhaarta xaaja keentay sooma haddana saasoo kale taasi ayaa soo noqotay soo noqotay soo noqotay xataa kahura xalifuhu biاllah fahada waa lxaaja wamaslaxa fahada mubax kaasi wuu banaan yihi alxaalaة الثaaniya an takuna kahraة اlxalfi ligayr اllahi an takuna kahraة اlxalfi ligayri xaajaة wamaslaxa dhaartan badan xaajana ma keenin oo qof dhaar lagu yeeshay ma aha maslaxana ma keenin oo khabar uu ku ta'kiidinayo ama xukum sharciga uu ku ta'kiidinayaana ma jiro hada madmuum kaasi waa mid shareecadu dhaleecaysay fuqahaa xanaabilana waa makruh bay yidhahdeen sida ibnu qudaama oo kale wayukrahu lifraatu fi lxalifi biاllahi tacala liqowli lahi tacala walaa tuic kula xallaafin mahin wakarat اlxalif waxaa lagu daray sifaadka mushrikiinta ee lagu dhaleeceeyey wahada damu lahu yaqtadii karaahata ficli fain lam yakruj ilaa xadd ifraad haddaanay dhaartu mid xadkabaxa ahayn oo aada u badan falaysa bimakruh ila an yaktarina bihi maa yujibu karaahatahu inuu xaaraan noqdona waa dhici kartaa gaar ahaan haddii la socdo dhaa dhaarashada faraha badan maa yadulu calaa cadam الtacdiim istikfaaf bismi llah inay la socoto yarays magaci ilah la yaraysanay weyneyntii waajibka ahayd meesha ay ka maqan tahay ama ay ku yar xadiidka salmaan ee طabraani wariye baabka ku xusan baana taa tusinaya warajulu jacala اllaha bidaacatahu laa yashtarii ila biyamiin walaa yabiicu ila biyamiin musanifku raxima llahu tacaala lix daliil buu baabkan ku sheegay aayad iyo afar xadiid iyo ahar daliil koowaad qowli lahi tacala buu baab yahay bu i ilahay ui waxfaduu aymaanakum dhaartiina ilaaliya ayaddani waxay timi markii dhaarta iyo kafaarada iyo arrimaha la sheegay kadib markaa xifdulyamiin maxaa looga jeedaa culimadu waa isku khilaafeen fi lmuraad bixifd اlyamiin xifd اlyamiin ibtidaan baa looga jeedaayo sabab la-aan ha dhaaranin baa macno mise xifd اlyamiin intihaaan baa looga jeedaayo haddaad dhaarataan oo dhaartii aada jebisaan kafaaro la-aan dhaartiina ha ka dhigina ee ku xifdiya inaad ka kafaaro gudataan mise xifdulyamiin wasatan baa looga jeedaa oo a marka dhaarataan haddaydaan dee wax sharo shareecada khilaafsan ku dhaaran dhaartiina ha jebinina oo ixfaduuha min alxinf oo ixfadu lyamiin bitarki kahrati alxalif miyaa macnuuh mise waa ixfad اlyamiin bitarki اlxinf oo inaadan dhaarti jebin mise waa ixfad اlyamiin bilkafaarati bacda اlxinf dhaartii ku ilaaliya kafaare gudasho haddaad dhaartii jebisaan saddexdaa keebaa looga jeedaa culimadu waa isku khilaafeen saddexdabana waa la yidhi sheekh ibn cuthaymiinna wuxuu odhanayaa saddexduba way soo gelayaan bal xataa wuxuu sheegay in mid afraadna lagu darayo waxfaduu aymaanakum ay soo gelayso waxfaduu aymaanakum bitarki lxalifi bigayr illah dhaartiina ku ilaaliya inaad ilaah ku dhaarataan oo cid kale aydan ku dhaaran markaa taasi waa taa laakiin waxaa isweydiin leh musanifku ile baabku muxuu ahaa baabu maa jaa fi karat اlxalif soo ma waxoo dhan isagu miyuu ujeedaa marka la isagu wuxuu ujeedaa karat اlxalif oo ixfaduu aymaanakum ay laa tukiruu min aal xalif dhaarta ha badinina dee kuwa kalena laazim bay u yihin qofku dhaarta badiyo in dhaarjabin uu sameeyo oo de wixii uu ku dhaartay uu oofi waaya iyaduna sida haalibka way badata way ka laazimaysaa soo ma sidaas oo kale in kafaara gudasho laaan uu ku dhacaana iyaduna sida haalibka way ka laazimaysaa walihada wuxuu yihi sheekh sulayman bn cabdillaahi fi taysiir ciz xamiid markuu aqwaasha ah sheegay xifdulyamiin ku ku sugan wاlmusanifu araada min alaayaةi almacna aladi dakarahu bnu cabaas musanifku aayadda markuu baabkan ku keenay isagu wuxuu u daliishanaya macnuhu sheegay ibnu cabaas oo ibnu cabaas muxuu yihi laa taxlifuu weyaan ixfaduu aymaanakum macnaha laa taxlifu dhaaranina marka macnahaas uga jeeda ila haddaad dhaarato dhaartaadii baa badanaysa baabkuna kahrat اlxalif buu ka hadlayay faina alqowleyni mutalaazimaani fayalzm min kahrat اlxalif kahrat اlxinf maca ma yadul caleyh min اlistikfaafi wacadam الtacdiimi lilah wagayri dalika mima yunaafi kamaal الtawxiid اlwaajib aw cadam wجه dilaalة الآية عalى maqsuud الbaab waa ma fiiha min اlأmri bxifd الyamiin waa waxa ayadda ku jiro ah in la is-amray dhaarta in la ilaaliyo waladii min macaanihi tarku kahraة الxalف biالlah dhaar ilaalintana maxaa ka mid a inaan dhaarta la badsan lima fiihi min الاstikfaafi bsm الlahi وacadam الhaybati minhu waayo dhaar badinta waxaa ku jira fududays magaca ilahi la fududaysto iyo inaan laga haybadaysan dliilka labaad can abi hureyraa radi allahu canhu qala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquul isagoo leh alxalifu dhaartu manfaqatun socodsiin bay u tahay lisilcati alaabta mamxaqatun baabiin bay u tahay lilkasbi macaashka akhrajaahu xadiidkan bukhaari wuxuu ku wariyey bilaf alxalifu manfaqat lisilca mamxaqatu lilbaraka halkaa lilkasbi riwaayadda bukhaari maxay tihi lilbaraka oo dhaarta iibka lagu dhaartaa marka wax la iibinayo ama la iibsanayo waxbay dee tarwiijisaa ay socodsiisaa laakiin barakadii bay ka qaadaa lafdiga muslimna waxa weeye alxalifu manfaqat lisilca mamxaqat liribxi marka lafdigan lilkasbi ee matniga inoogu qorani laysa fi lbukhaari walaa fi muslim ayna huwa xaguu ku yaalaa inamaa huwa ziyaadaة fi sunani abi dawud wالtirmidi marka lafdiga bukhaari mamxaqaة lilbaraka lafdiga muslimna mamxaqaة lilribx mamxaqaة lilkasbina abu dawud iyo tirmidiya baa wariye walaysat fi bukhaari walaa fi muslim alxalif waa bimacna alyamiin marka ma dhaar dhan baa looga jeedaa mise dhaarta been lagu dhaartaa looga jeedaa waa masale muhima riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi taqyiid اlxalifi bilkadib dhaartan uu rasuulku leeyahy alaabtay socodsiisaa barakada iyo macaashka iyo waxaana way tegsiisaa inay tahay dhaarta beenta ah tusaalaan qofka odhanayo wallahi intaasaa laiga soo siiyadon laga soo siiy ama ohanaya wallahi alaabtani waa nooca iyadoo nooca u sheegaya aan ahayn ama kii wax iibsanaya tusaalahaan u wallaahi qiimaha mid ka jaban baan ku arkay iyadoo la siinayo iyadoona waxbaan arag riwaayadda axmed fii musnadihi wa saxiix albaniyu fi saxiix waxaa ku timi alyamiin lkaadibatu dhaarta beenta ahi manfaqat lisilcati mamxaqat lilkasb markaa dhaartii runta ahayd ciqaabkani iyada ka dhalan maayo laakin laa yukiru minha la sima al beyc shira lakin xataa hadduu run ku dhaarna inuu dhaarta badsado maaha adilo kalaa tilmaantay gaar ahaan marku wax iibinaya ma u iibsanayo culimada qaar waxay ku tegeen ana alxadiida mutacaliq bikarat اlxalf in dhaarta la badiyo un xadiidku inuu diidayo walaysa khaasa bilkadibi fi dhaar beeni la socoto inaanu khaas ku ahayn nawowi baa kamida ah sharxu muslim waana jirta axaadiid markaa caam ah oo dhaarta badan fi lbeyc diideysa waxaa ka mid ah xadiidu abi qataada alansaari fi muslim inuu nebigu uhi iyaakum wakahrat alxalif fi lbeyc waxaan idinka digeen dhaarta badisaan iibka dhexdiisa fainahu yunafiqu uma yamxaq manfaqaة lisilca ay sabab linafaq bikasri nuun bifatxi nuun nifaaqa odhan sababu linafaaqi silca wa rawaajiha fi dani lxaalif dhaartu waxay sabab u noqotaa alaabtii inay socoto oo suuq ay yeelato dee dadku dhaartani ku kalsoonaanayaan mugta wallahi waa noocii fiicnaa kuwalitiga ahaa wallahi waa waxba maan saarine waa intii laiga soo siiyey wallahi way dhamaanaysaa labadan xabbaa ka hadhay marka manfaqa waa ma'kuudu min annafaaq bifatxi nuun wahuwa mudiyu shay wa nafaadu shaygu inuu socdu dhamaado jumladan markaa manfaqatu lisilca ereygaa manfaqa laba siyaaboodba waa loo dabdiyey bifatxi alawal waathalith man fa miimka iyo fada in la kor dhigo iskan thani oo nuunkaa man faqa man raggu maanta wadaloonayaan maxaa dhahay xalad mobilka ya al edhin may u daawateen xale an walayn ya waayo in la dhaha man faqa marka maxaa loo taaniifiyey alxalif bay ku tacaluqdaa lafdadan manfaqa alxalif bay ku tacaluqdaa soo ma alxalifna dee waa muanath ma waa mudakr bimacna alyamiin baa ayaa la daymooday oo xalifka bimacna alyamiin lagu tawiiliyey waxay ka dhiganta alyamiinu manfaqatu alyamiinna waa muanath sida labaadee loo dabdiyaa waa bidami اlmiim wa fatxi الnuun وkasr الفاء المشhdدة muنafiqaة muنafiqaة marka manfaqa waa masder munafiqana ya sheegi karade ismu faacil صaxiix marka manfaqatu socodsiin bay u tahay munafiqaة waa mid iyaduba socodsiinaysa iyadaa socodsiinaysa maakuud min النafaq oo did lkasaad in alaabta kugu fadhiisato lakin macanuhu isku meel mu tegay mamxaqa lilkasb maxqigu waa alnaqsu walmaxw walibطaal yamxaqu llahu الriba ay yubطilhu wayumxiih wayurbi الsadaqaat marka waa sabab limaxqi اlbaraka wa dahaabiha inay barakadii baabaaday sababutay inay xooliba baaba-aan ama ah, xoolihii inay barake yeelan waayaan ama qofkaba ilahay inuu ku salido wax aan dantiisa ahayn iyo maslaxadiisa dinadii addunya inu xoolihi ku bixiyo itilaafkii xisigaha iyo kii macnawiga labadu way soo gelayaan marka tanna waa sidoo kale in la idhaahdo mamxaqa masder laga dhigo iyo ism faacil laga dhiga mumxiqatun wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsuud الbاb ma fihi min dikri maxqi الxalf lilkasb wاlbaraka wuxuu baabka daliil uga yahay baabku a inaan dhaarta la badin in la sheegay dhaartu inay sabab u tahay inay barakadii tagto walaa yamxaq اllahu barakata kasb الcabdi ila bdembin yrtakibu addoonku wixii uu tabcadu shaqaystu ku daalay ilaahay bilaa barake kama dhigo haddaanu addoonku samayn dembi arrintaas sababu noqday marka inay dembi tahay dhaarbadintaasi gaar ahaan hadday beeni la socoto ayuu xadiidku daliilu yihi mar haddii barakadii iyo kasbigii iyo ribxigii oo meesha ka saaraya daliilka saddexaad can salmaan ana rasuula اllahi salى اllah alيه waslama qaala wuxu uhi halaaثatu saddex noocoo dadka ka mida laa yukalimuhum اllah ilaahay la hadli maayo walaa yuzakiihim ilaahay dahiri maayo macnaa u dembi dhaafi maayo walown waxaa usugan cadaabun cadaab aliimun ay muujicun waa xanuujiya ushaymitun waa cirow yare zaani sinaystay wacaailun faqiir mustakbirun iskibrinaya warajulun iyo nin jacala allaha bidaacatahu ay jacala alxalifa biاllah dhaarta ilaahay uu ku dhaaranayo ka dhigay bidaacatahu ka bidaacatihi sida alaabtiisa oo kale ama jacala allaha ay lazima alxalifa biاllaah dhaarta uu magaca ilaahay ku dhaaranaya buu laazimuu joogteeyey kamaa yalzimu bidaacatahu siduu alaabtiisa u laazimay had jeer alaagteeda looga helo marka macnuhu ma aha ilaahay buu alaab uu iibinaya ka dhigtay daahirka noocaasa xadiidka laguma fasiri karo waxaa diidaya dee daahirka in lagu fasiro tafsiirka nebiga oo nebigaa fasiray alayh isalatu salaam taawiilkuna hadduu daliileeyo wax fiican oo nebigu jacala allah bidaacatu muxuu ku fasiray laa yashtarii shay iibsan maayo ilaa biyamiini ila maca yamiini inuu dhaar raaciyo mooyaane walaa yabiicu shay iibin maayo ila biyamiini ila maca yamiini inuu dhaarto mooyaane marka jacala allah bidaacatahu tafsiirkeedu walaa yashtari ila biyamiini walaa yabiicu ila biyamiini rawahu abaraaniyu bisanadi صaxiix marka xadiidka طabarani mucjam kabiirkana wuu ku wariyey awsadkana wuu ku wariyey صagiirkana wuu ku wariyey waay sheekh اalbanina waa صaxiixiye fi الtargiib wالtarhiib alaaثatu laa yukalimuhum اllah laba macnuu ixtimaalaa in looga jeedo laa yusmicuhum sawta wa kalaam ilaahay dhawaaqiisa iyo hadalkiisa maba maqashiinayaba iyo in looga jeedo laa yukalimuhum kalaama arida waraxma waraf ilaahay waa la hadlayaaye laakiin hadal naxariis iyo eh, turaale ku jiro oo raalli ahaansha tusinaya kula hadli maayo ee kalaam اlgadb atawbiik buu ilahay kula hadlaya hadal ay cara ka muuqato iyo canaan maxaa tafsiirkan dambe keenay ka hore garanay aaahir ku waafaqsany laa yukalimuhum اllah aslan ba ilaahay lama hadlayo oo laa yusmicuhum sawta wa kalaama kan dambe waxaa keenay waxay yidhaahdeen lianna allaha yukalimu man huwa acdam minhum jurman ilaahay wuxuu la hadlaa kuwan iyagoo muwaxidiina dembiyadan galay kuwa ka dembi weyn oo ah kufaarta ahlu naarka ah hum ahlu naar aladiina hum ahluha waay waxaa laga qaadanaya xadiidkan fi ihbaat صifaة اkalaam lilah sheekh cabdiraحmaan wuxuu yihi nafyu kalaami rabi tacala wataqadas can haulaءi اcusaad daliilu calى anahu yukalimu man aطaacahu in saddexdaa cusaada ah la yihi ilaahay la hadli maayo lagu ciqaabay dee ilahay inaanu la hadal waxay daliil u tahay ilahay ciddaan iyaga inuu la hadlayo haddii kaleo iyagana aanu la hadlahayn kuwa dembiyada ka marana la hadlahayn dee macna ma yeelata in la idhaha la hadli maayo waa daliishigii shaaficiye oo kale uu lahaa kalaa in kalaa inahum can rabbihim yowmaydi lamaxjuubuun waxay daliil u tahay inay muuminiintu ilaahay arkayaan oo mar u cadhooday ilahay markuu iska xijaabay kuwa raalli ka noqday inay arkayaan bay daliil u tahay oo haddii aanay cidiba arkahayn maxaa loo sheegay in lagu ciqaabayo kuwa kufaarta ilahay inaanay arkayn o ilahay iska xijaabayo haddii isku wada midba leeyihi wa ana alkalaama sifatu min sifaati kamaalihi buuri walaa yuzakiihim azakaatu fi asli luga alطahaara annama albaraka altawhiiq altacdiil aziyaada macaanidaas o dhan way leedahay halkana laba macno ixtimaashaa laa yuzakiihim laa yuطahiruhum min danas الdunuub ilaahay dembiyadii ka nadiifin maayo macanaa u dembi dhaafi maayo laa yuzakiihim laa yakfir اllahu lahum bal dembigoodi bu ilahay ku cadaabaya macnaha labaad ixtimaalaana waa laa yuwahiquhum walaa yucadiluhum macanaa ilaahay ma tawhiiqinayo oo yani markhaati fiican ilahay ufuri maayo walaa yuzakiim ilahay markhaati fiican ufuri maayo laa yashhadu lahum biliimaani wاtaqwa iimaani alla kacabsi ilahay uga markhaati kici maayo walahum cadaab aliim ay muujic lamaa caduma denbuhum cadumat cuquubatuhum markuu dembigoodu mid weyn noqday ciqaabkiina mid weyn buu noqday walihada wuxu uhi shekh cabdiraxmaan ibn xasan wa hadihi acmaalu tadulu calى ana صaaxibaha in kana muwaxida fatawxiiduhu ضaciif wa acmaaluhu ضaciifa acmaashan saddexdee xumi waxay tusinayaan qofka sameeyey hadduu yahay qof ahlu tawxiida inuu tawxiidkiisu daciif yihi acmaashiisa saalixina ina daciifta saddexdan haddaba waayo ushaymiun zanin ushaymi waa taصgiir ashma ashmadkuna waa ladi اkhtalada sawaad shacri bibayaadi likibari sini oo qofka da ka gaadhay in timihiisu ay ciro iyo madow isugu jiraan masalan ushaymi marka waa la taصgiiriya ushaymi waa ciro yarow ama ciroolo yare oo haddana zaanin ah marka limaada sukir taxqiiran lahu xaqiris la xaqiraya ogeed oo lama odrhan ashmatun zaanin mid ciro leh oo zinaystay lama odhan ushaymit baa la yihi oo taskiir taxqiir looga jeedo maxaa loo xaqiray zinadu sideeday foolxumo u tahay laakiin qof cirali inuu zinaystaana waa sii foolxun tahay oo qofkan ciradii waa qof da oo dawaaci shahwa ay ku yaraatay qofka dhalinyarta aan lamid ahayn marka qofka wixii dembiga u sababayey oo aan jirinba ama ku yar inuu dembigii sameeya waxay tusinaysaa in waxa u geeya dembiga macsiya jacayl wey iyo cadamu khashyat illahi subxana wa tacaala qof ilaahay ka baqaya in ahayn wa caayinu caayilku waa faqiirka weliba dul ah, dad u masruufaale ay jiraan mustakbirkuna waa aladi yatacaala cala alxaq fayaruddu wayaxtaqiru lkhalq marka xaqa aan aqbalayn iskala sareeyo celinaya khalqigana xaqiranaya kibirkuna sidiisuu foolxumo u yahay walakinahu fi lfaqiiri aqbaxu faqiirku kusii foolxuyi waayo wuxuu ku kibiraba ma haysto wax kibir u sababaaba ma jiro markaa kibir maxaa u geeyey inuu akhlaaq xumada meel sare oo weyn ka gaadhay bay tusinaysa sabab uu ku kibiraa iyadooona inuu kibirku yahay naabicun min fasaadin fii nafsi fasaad qalbigiisa ku jira leadaba ciqaabkii lagu adkeeyey warajulu jacala allaha bidaacatahu laa yashtari ila biyamiini walaa yabicu ila biyamiini jacala allah akara min alxalifi bihi dhaartu ilaahay ku dhaaranayu farabadiyey walaazamahu kamaa yulaazim bidaacatahu dhaarta ilaahay uu ku dhaaranayo wuxuu u joogteeyuu u laazimay sida alaabtiisa u laazimo warajulu wajacala allah ay laazama laazimay alxalifa bila dhaarta ilahay uu ku dhaaranayo kamaa yulaazimu bidaacatahu siduu alaabtiisa u laazimo macnaheedu waa maxay yaani wuxuu farabadanaya dhaartu ilahay ku dhaaranayo sida alaabtiisa agjoogeeda u farabadiyo laa yashtari ila biyamiin walaa yabicu ila biyamiini baana fasiraysa sideedabana horena waynu sheegnay tawiil o dhan madmuum maaha inama yakunu tawiilu madmuuma ida lam yakun lahu daliilu صaxiixu tawiilku oo ah xamlu lafdi calaa gayri daahiri in lafdigii lagu fasiro macno si marjuuxa u tusinayo si laga xoog badiyey macno uu tusinayo oo macnihii sida xooga badan uu tusinaya laga leexdo tawiilku waa kaa sarfu lafdi can daahirihi raajix ilaa macna marjuux wuxuu madmuum yahay markaanu daliil lahayn ka hadduu daliil leeyaha bal ka waran xadiid lqudsiga ilahay yihi cabdii istacamtuka falam tucimni madaahirkiisaad ku macnina waxaad odhan addoonkayga ow cuntaan ku weydiista cuntaan cunaabadi sii wey maxay noo diiday daahirkiisa inaynu ku xambaarno ilaahay isagaa caddeeye hadalkaa wax oga jeedo markuu addoonku yidhi ilaahayow kayfa uطcimuka waanta rab اlcaalamiin muxuu ilaahay ku jawaabay cabdii fulanu jaaca falam tuطcimhu in daahirkaasi hayr muraad yahay bu ilahay caddeeyey addoonkaygii hebel baa gaajooday cunto maad siin marka markan ku leeyahay istacamtuka falam tucimni waxaan ujeedaa addoonkaygii hebele gaajoonayey waxba maad siin ilahay baa hadalkiisa u fasiray soo ma tafsiirka ilahay baynu raacayna haddii ilaahay hadalkiisa daahirkiisa u daayo daahirkiisaynu udaynayna hadduu rasuulku hadalkiisa daahirkiisa u daayo daahirkiisaynu udiideen u daynayna haddii wax daahirkiisa khilaafsan ilaahay uu ku fasiro ama rasuulku uu ku fasiro taasaynu raacayna inagu naxnu laa nataxakam fi kalaami illah walaa fi kalaami rasuuli illah hadalka ilahay hadalka rasuulka inagu saynu doonne ka yeelimayna oo macnahaynu doono u yeeli mayno alasl waa xamlu اkalaami calى ظaahirihi daahirkiisuna waa macnaha raajixa aladi yatabaadaru minhu ilى الdihni fii lugati اlcarab hadduu kalaamku carabihi haddii kalena fii lugati اlmukhaaib ka hadlayo luqadiisa marka loo eego asalku waa ka goormaa asalkaa laga guuri karaa haddii daliil la helo waay waata ahlu الsuna ay kaga badbaadeen inxiraafaadka dadku ay ku dhaceen fi baabi alasmaa wasifaat marka usluubka noocana waxaa ku jira taqbiix shadiida baa ku jira oo dhaartu sideedaba in la badiya iyadoona fiicnayn in iibka dhexdiisa dhaarta la badiyana waa sii foolxunta sheekh ibn cuthaymiin wuxuu odhanayaa wastaxaqa hadi lcuquba liannahu in kaana saadiqan fakaratu aymaanihi tushcir biistikfaafi waistihaanatihi bilyamiin mukhaalafatihi qowlahu tacaala waxfaduu aymaanahu ciqaabka wuxuu ku mutaystay hadduu run sheegayo dhaartaa uu badiyey waxay tusinaysaa inuu fududaystay dhaarta amarkii ilahayna uu khilaafay ah waxfaduu aymaanahu wain kaana kaadiban jamaca bayna arbacati umuur maxduura haddii uu been dhaaranay dhaartii badinayo weliba uu beenna ku dhaaranayo afar arimoodoo shareecadu diiday ayaa ku kulmay ta koowaad waa istihaanatu bilyamiin mukhaalafatuhu amr allahi bixifdi lyamiin waa inuu dhaartii fududaystayoo ilaalintii ilaahay uu amray uu khilaafay ta labaadna waa kadib waa inuu been sheegay ta saddexaadna waa aklulmaal bilbail xoolo dad buu dhaartaa ku goosanaya oo ku cunaya ta afraad ana yamiinu yamiinu hamuus dee been buu sheegayaa xaq muslimna uu ku qaadanaya wجه dilaalة الxadيث عalى maqsud الbاb ma fihi min الwaciid الshadيid waa waciidka daran ee xadiidka ku jira ee loogu goodiye calى الmkثiri min الxalف bالlah qofka farbadiye dhaarta u ilahay ku dhaaranayo fi اlbeyع والshirاء الdaali عalى xurmaةi ficli waciidkaa daranna muxuu tusinayaa ilahay ficilkiisaas inuu xaaraan yahi ثلاثة laa yuklimhم الlah walaa yuزakihim walahm cadاab alيim qof xaaraan sameeyun baa goodigaa adag markaa lagu wajaha daliilkan fra وفي صaحيiح can cimraan bni xusein radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala اllahu alيh wasalam khayru ummati ummadayda rumaysay waxaa u khayr badan qarnii kuwa waktigaygan jooga uma aladiina kuwii baa ku xiga yaluunahum iyaga ku xiga uma aladiina yaluunahum qaala cimraan wuxu uhi falaa adri garan maayo adakara miyuu sheegay bacda qarni qarnigiisa dabadii maratayni laba qarni aw alaaa mise saddex quruntuma waxay noqonayaan qarnigiisa iyo laba kale mise qarnigiisa iyo saddex kale uma ina bacdakum uri nabigu alayh isalaatu wasalaam idinka dabadiin qowman baa iman doona yashhaduun markhaati furay walaa yustashhaduun iyadoo la maragashan ama walaa yustashhaduun lama maragashanayo wayakuunuuna khiyaanay samaynayaano walaa yu'tamuun lama aaminayo wayanduruuna way nadrayaano walaa yuufuun wixii ay ku nadreen ma oofinayaan wayadharu waxaa muuqanaya waxaa ifbaxaya fiihim dhexdooda asimanu bikasri siin fatxi lmiim asimanu shishlaanta cayilnaanta ayaa dhexdooda kasoo ifbaxayso dadka cayilan baa dhexdooda ku badanaya wey xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey khayru ummati qarni khayr ee agaruhaa khayra weyi waa min alfaadi tafdiil aslahaana akhyar buu ahaa ummatiina ummat lijaaba looga jeedaa kuwa nebigu rumeeyey alayh isalaatu wasalaam kuwaa nebi rumeyn khayr meela kama soo galaan akry akhyar iyo khayr midna ma noqdaan qarni asaxaaba baa looga jeeda qarnigu ma muddo iyo zaman ba sidaa waa la yihi muddadana waa la isku khilaafay toban ilaa boqol iyo labaatan inta udhaxaysa ee la isugu khilaafay waxaa kaloo yihi me waa waصfi waa ismu waصfin waana masale masale yaro dheer taasi mawdiceenana ka yaro baxsan laakiin eh, alxaafid ibn xajar xadiidka markuu sharaxaya fatxulbaarigu aada ugaga hadlo shekh iسلام iبن taymiyana mujaladka tobnaad صaxada saddex boqol iyo toddobiyo konton ayuu kaga hadlay uma اladina yalunahmna waa taabiciintii uma اladina yalunahmna waa atbaacu الtaabiciin saddexda qarni halkay ku eegyiin iبn xajar wuxuu yihi laba boqol iyo dheeraad laba boqol iyo labaatan meelaha markay taarikhdu maraysay saddexdaa qarni dhamaadeen saddexdaa qarniye khayr naas ahaa ama khayr اlumma marka amoodin uun ah, boqolkii saddexaad dadkii soo gaadhay dhammaantood inay saddexa qarni ay ka mid yihiin saddex qarni waa saxaabadii taabiciinta atbaacu taabiciin ibnu taymiyan waaba kaba sii yareeya wuxuu leeyahay waktigaa ka hor bay saddexdii qarn saddexa qarni nebigu ammaanay dhammaadeen oo wuxuu leeyahay qarniga waxaa loo eegayaa jumhuurka saxaabada jumhuurkoodii markay dhinteen walow qaar haba sii noolaadaane qarnigoodii u dhammaaday taabiciintiina saas oo kale markay jumhuurkoodu dhinteen walow qaar ha kaba sii joogaane qarnigoodu u dhammaaday atbaacu taabiciin markay badankoodu dhinteen walow qaar ha kasii joogaanbe qarnigoodu u dhammaaday marka laba boqol iyo labaatanka xaafid ibnu xajar uu sheegay ka yarbaabuu saddexda qarni ka dhigayaa ibnu taymiya raximah llah cimraan wuxu uhi falaa adraa dakara bacda qarni maratayn aw halaaa oo nebigu ma saddex qarni buu sheegay mise afar qarnigiis iyo laba kale mise qarnigiis iyo saddex kale garan maayo buui riwaayaadka qaarkood waxay jasmiyeen quruunta nebigu sheegay inay saddexu yihiin qarnigiis iyo laba kale riwaayaadka qaarkoodna shaki baa ku jira ibnu xajar wuxuu hi falaa adri dakara bacda qarni qarnin aw halaaثata waqaca milu hada shak fi xadiiثi ibni mascuud wa abi hureyra cinda muslim wa fi xadiiث bureyda cinda axmed wa jaءa fi akari طرq bgayri shaki minha can النucman bn bashir cinda axmed وcan malik cinda muslim can caiشha qala rajul ya rasuul الlah ayu الnaasi khayr qala alqarn اladi ana fiihi uma الثanي uma الثالث marka riwaayaadka qarniga afraad lagu sheegay waa laba midkood inay calaa sabiili shaki usoo arooreen sida hadalkan cimraan oo kale iyo inay daciif yihiin oo kuwa majzuumkaaye qarni afraad uu ku xusan yahay waa daciif sheekhu albani baa saxiixada arrintaa kaga hadlay xadiid raqam kun iyo sideed boqol iyo koob iyo afartan markuu xadiidkaa takhriijinay ayuu ku sheegay in riwaayaadkaasi daciif ay yihiin wuxuu odhanaya wfii riwaayati arbaca maraat walacalhu sahwn min ibni slma faqad kana lahu bacdu dalika uma ina bacdakum qowma yashhaduuna walaa yustashhaduun macnaheedu wax yubaadiruuna biha qabla an yustashhaduu maca alcilm markhaati fur bay isaga degdegayaan iyadoo aan la maragashanba inay arrintaa markhaati ka hayna waa la ogyi looma baahno looma maragashan iyagaa isu soo qadimaya sidaa waa lagu fasiray yashhaduun way marag furayaan walaa yustashhaduun lama marag gashanayo oo maragooda lama aqbalayana waa lagu fasiray waayo waa dad lagu ogyahay shahaadatu zuur walihaada laa yustashhaduun cid markhaati usoo kaxaysanaysa mama jirtaba waxaa kaloo la yihi yashhaduun way marag furayaan walaa yustashhaduuna yani laysuu ahla lishahaada laa tuqbalu shahaadatuhum waxaa kaloo lagu fasiray inay yashhaduuna liqowmi biljana o binaar lakin waa daciifkaas nawowi u sheegay marka wax khaldan bay sameynayaan marka maxaa lagu fasiraya xadiidkii khayru الشhuhadاء man yaأti bshahaadati qabla an yusأل markhaatiyaasha waxaa u kheyr badan qofka marag furaya iyadoon la weydiin o la odhan noo markhaati fur iyo xadiidkan culamada qaar baabu tarjiix bay galeen oo waxay rajaxeen waxa weeyaan xadiiث اlbaab ibn cabdilbar oo kale culamada qaarna way jamciyeen labada xadiiثo waxay yidhaahdeen xadiidkani wuxuu ku saabsan yahy khayr الshuhuudi man yaأti bshahaadati qabla an yusأل qof arin markhaati ka ah qofkii arintaa lahaana markhaatigiisa wuu u baahan yahy inuu markhaati ka yahayna ma oga inuu markhaati u yahayna ma oga tusaalahaan dhul bay cid isku haystaan qof baa arintaa markhaati ka ah qofkii loo marag furi lahaana ma oga inuu qofkeen markhaati markaasuu imanaya si uu qofka xaqiisa u badbaadiyo oo maraggii uu furaya khayru shahaada waa kuwaas xadiidkanna yashhaduun walaa yustashhaduun waa qof aan looba baahnaynba maragiisa waa la ogyahay arrintaa inuu markhaati kaha haddana cidi markhaati umay soo doonan isagunbaa isu soo qadimaya saasa labada xadiid lagu jamciyey wa yakhunuuna walaa yu'tamanuun oo khiyaanadooda daahir noqonaysa mid lagu yaqaanay noqonaysa marka cidiba aamini mayso wayanduruuna walaa yuufuuna nadru aaca looga jeeda ayay ku nadrayaan dabeetana nadarkii ma oofinayaan wayadharu fiihim siman maxaa looga jeedaa culimadu waa isku khilaafeen culimada qaar waxay idhahdeen asiman waxaa looga jeedaa atarafuc isa saraysiin baa dhexooda ka muuqanaysa yatakabaruuna bima laysa fiihim wayaddacuuna ma laysa lahu min asharaf waxa aanay lahayn bay isku kibrinayaan waxay sheeganayaan sharaf iyo qiimo aanay lahayn saa waa lagu fasiray qowl jumhuurna waa lagu sheegayba kaas waxaa kaloo dha asiman waxaa looga jeeda karat اlaxmi washaxm waa cayilnaantii iyo buurnaantii wayadharu fiihi musiman yanaa dadka buurbuuran baa dhexooda ku badanaya ilaa ay ka dhex muuqdaan dad laga dhex arkaya ay noqdaan imaaha waxay isugu baxayaan aw buurbuur macnuu saasi maha waa yahay shishlaantu ma wax laysku ceebeeyaaba sidee shishlaan loogu dhaleeciyey fa qad laa yakunu linsaani fi ikhtiyaar qofku ikhtiyaar la-aan buu ku buuran karaaba soo ma dadka qaar baa haddii biyo qura cabbaan iska cayilaya hormonis waxa la baa jira jirka bani aadamku sii daayo marka waxaad arkaysaa qof wuxuu cunto cunayo iyo alaabtu xaraynaya aad ka yaabayso haddana weligii aan naax ahayn iyo qof wax yar cunaya oo buuranaya marka wixii waa wax bilaa ikhtiyaarba ku iman karee see loogu dhaleecaynaya culimadu waxay yidhaahdeen qof kasta oo buuran xadiidkani kuma saabsana miskiin kastaoo cayiran <laughs> dushaa ka saarina <laughs> waxaa loo jeedaa bay yidhaahdeen kuwa iyagu arrintaas sabab u noqday oo sabab ugu noqday bitawasuc fi lmaakil walmashaarib waraaxati waddica inay aad wax u cunaan aadna wax u cabaan raaxo iyo jiif kalena ay badsadaan oo dee arrintaasi ay calaamad u tahay waxa weeyaan eh, raqbatuhum fi dunya inay dad adduunyada aada u jecel oo cuntadeedi iyo cabisteedi iyo hamigooda weyni ba adduunye u yahay iyo atanacumu fiiha isla markaana haafiluuna can اlaakhira kuwa aakhiro moogan kuwaasaa loo jeedaa walaysa alxadiidu fii mulaqi siman buurli oo dhan xadiidu kuma saabsana waa qofka isagu isu sababay isla markaana adduunye jacayl arrintaasi ay ka tahay arrintaasina ay ka dhalatay kafla can ilaakhira soo waadix ma wuxu uhi nawwi qala jumhuur culama fi macna hada xadiid almuraadu bisimani huna kahrat laxm macnahu an yakhura dalika fihim walaysa macnahu an yatamaxadu simana dadkaasi gebigoodaba buurnibay isugu baxayaan maha laakiin dadka buuran baa ka dhex muuqanay wey qaaluu wlmadmumu minhu man yastaksibo buurnida la dhaleecaynaya waata qofku uu kasbaday wa amaa man huwa fiihi khilqatan ka abuur ahaan u buuran falaa yadkhulu fii hada xadiidkan soo geli maayo wlmutakasibu lahu wlmutawasicu fi lma'kuuli wاlmashruubi zaa'ida calى اlmuctaad qofka isagu buurnida isu soobayna waa ka markaa badsaday waxa la cunaya waxa la cabayey intii muctaadka ahayd ka badsaday caadatan intay dadku cunaan buu ka badsaday waqiila almuraadu bisimani hunaa anahum yatakaaruuna bima laysa fiihim wayadacuuna ma laysa lahu min asharaf wayrihi waqiila almuraadu jamcuhum alamwaal ila akhiriha wajhu dilaalat xadiid calaa maqsuudi baab waa kafi uu qarsoonye in la yidhaahdo mooyaane yashhaduuna walaa yustashhaduun ayuu ku jiraa waju dilaaluhu wa tuxmal ashahaada cala alxalif la shahaadadana waxaa looga jeeda bimacna alxalif yaxlifuuna walaa yustaxlafuun waa la iyadoo way dhaaranayaan iyadoo cidina aanay dhaar weydiisan ashahaada oo bimacna alxalifna dee nusuusta way ku timi fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaat bimacna alyamiin weeyi musanifkuna waxaa u muuqata inuu yashhaduuna walaa yustashhaduun taas uu shaahidka ka dhex arkay oo shahaada bimacna alyamiin uu ku fasiray oo qofka iyadoon markaa cidiba dhaar u doonan oo weydiin iska dhaaranayo dhaartiisaa badanaysa dee marka halkaasuu baaba kasoo gelaya inuu saa ujeedana waxyaaba caddayn waxa kamid ah waxaynu ku arki doonaa masaa'ilka yashhaduna walaa yustashhaduunta wuu ka leexan doonaayo wuxuu keeni doonaa yaxlifuuna walaa yustaxlafuun taasuu keeni doonaa xadiidka riwaayaadkiisa qaarkiina way ku timi uma yakunu qowm yaxlifuuna walaa yustaxlafuun wayashhaduuna walaa yustashhaduun wayu'tamanuuna walaa yu'adduun sheekh fawsanna halkaas ayuu maray oo wuxu yihi munaasabat xadiid ilbaab ana fiihi dama aladiina yatasaahaluuna bishahaada wahiya nuuc min alyamiin buuri waa nuuc dhaarti ka mida bacdu shuraaxna waxay yidhahdeen maya wajushahidku waa wayanduruuna walaa yuufuun way nadrayaanoo deetana nadarkii ma oofinayaan oo nadarkaas ayaa dhaartii loo qiyaas qaadanaya oo nadar waa qariib min alxalif labadu waa caqdi mulzama kafaarana way ka dhalataa marka damu man lam yafi binadrihi yashmal dama man lam yufi biyamiinih qofka aan nadarkii oofin dhaleecaynta la dhaleeceeyey waxaa soo hoosgelaya ka intuu dhaartay wax khayr ku dhaartay dhaartiina oofin waayey isna dhaleecaysan yahay wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih waصxaabihi ajmaciin